maanta waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalimo sabdi a taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha disembar sannadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona cudur aan la aqoon oo kumanaan xoolo ah ku dilay gudaha dalka maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay fatahaadaha uu webiga shabeelle ka sameeyey deegaanada gobolkaasi shirka urur goboleedka igad oo lagu wado in looga hadlo arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo ka hor yimid xabad joojin bini-aadnimo oo looga dhawaaqo marinka khaza in ka badan toban ruux oo ku dhimatay weerar kooxaha hubaysan ku dhex gudaha waddanka mexico iyo doorasho lagu tilmaamay inay tahay afgembi oo ka dhacday waddanka kuwantamala qodobadaas wix kale nagu soo kordho xubnaha joogtada ee kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysta doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala soo socodsiinaya cabdiraxmaan kiisa ee farsamaynaya mar kale iyo ogaal dalka jigjiga iyo xeebaha jabuutiya gaarisiyo xariirte somaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xarama weetalo yaa kala xaseeyo xayndhaab ku kala xidhay xayndhaab iyo hargeysa iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiga gaaris iyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan aa noqoshada dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa badan xaqiiqdii sugaysa xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatoy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogaye xusuustaada dib u eeg

nasiiba weyntaay xiisadiyo iyo xilkayga qarabooy dabkan xawliga kacay ha u noqonin xaame xalka nabadda amniga qof kasta filgooniya ha iska saaro xaggiisa anintaasi ku dhaafan heystaas xiddaa furtahay barnaamijka ogaal xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh dageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa deegaano badan oo gudaha dalka ah gaar ahaana maamulka galmudug iyo deegaanada dhaca dhanka dowladeegaanka soomaalida soo warinaya inuu ka dilaacay cudur aanan aqoon badan loo lahayn kaas oo ku dhaca xoolaha gaar ahaana geela waxaana la soo warinayaa in durbadiiba ay xoolo badan ay u geeriyoodeen cudurkaasi mid ka mid a ah dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyey cudurkaas aysan aqoonta badan u lahayn ee ku dhaca xoolaha gaar ahaana geela iyo sida uu u saameeyey walaalow horta xooluhu dee waa xanuunsan yihiin waa dareemka dhex ola xanuunsan oo maara xanuunkan waa xanuun hadda maaragtaan oilan sifican loo ogeyn oo maarata wuxuu yahay iyo waxaan xoolaha maaragtay leynayo maaragtay aan looga warqabanin neefku waa qandanaya hadduu qandhana daaqu daynaya daaqa hadduu daayana waxaan ku waa jamiin iyo qandho iyo ilmu yeelanaya waa fariisaraya muddo saacad ama laba saax kadib ama maalin gelinkeeda hoos inuu ku baktiya ma garas marka dee nafta ilaahay ba haya intay ku baxdo laakiin maaragtay qandhadu waa neef qandhadaas mar hadduu neefku qandhadu qabo horta daaq iyo waxaas waa ka go-ayaa ma garan dadka xoolaha qayb ay qaleen waxay isku sheegeen maarata neefka beerkiis maarata inuu baaba-ayo beerba uusan yeelan neefkiiyo maaragtay gemiin oo maarata jirkiisii u madoobaanayo arkaysa maarata qandhada haysa iyo maarata iyo isagiyo maaragtay neefkiyo ilmo yeelanayo ilmeynaya oo maarata qandhada iyo xanuunka hayo la ilmeynaya tamaha kule hadda la fiirin kara kuwaasa kamida maarata neefka maarata lagu arkay maarata dee dadku lix jecla xoolihi ha ka hayso maarata ha jeclaadeen xoolihii inay jecel yihiin oo dhaqdeen oo wakti geliyeen laakiin de waa wax hanti oo qofkii leeyahay hantina waa dareemaysa dhamaadsan qof walba xoolihiisi markay ama ka baaba-aan ama xoolo badan ka dhintaan waxyaalaha meelaha maaragtay xooluhu dadka waa ku noolyiha noloshooda ku xilan meelaha ugu badan hadda geesha u bakteeyo waxa weeyaanba adaa arkaysaa nin maaragtay aan la sheegayaa laba rabtila ama rabtile ama ratigur u shaagahay uu raran jiray oo ku guuri jiray oo uu ka baktiyey way dareemi kadhaa ninkaas maaragtay gaadiid la-aan tahay soomaaliyada gaadiid waxa xoolaha u ah kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a ah dadka xoolaha dhaqda oo ka waramayay cudurkaasi aan la garanaynin ee laayay xoolo badan gaar ahaana geela ayuu si gaara ah uga dhacaa haddaba maamulka galmudug maadaama uu yahay meelaha ugu badan ee xanuunkani xoolaha ku dhac laga soo sheegayo waxaan wax ka weydiinay oo ka wareysanay agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka galmudug suleymaan maxamed saalax kaas oo ka waramaya ilaa haatan dadaalada ay ku bixiyeen in cudurkani la ogaado iyo in laga hortago si loo badbaadiyo xoolaha tirada badan ee weli uusan xanuunkaasi haleelin wariyeena farxaan maxamed xuseen ayuu u waramay agaasimaha wariyaasheeda aadaan u salaamayaa haddii aan su-aashaada ku jawaabo horta cudurkan geela oo cusub waa soo gaaray gobolka galmudug waa soo gaaray soonaha caabud ah weliba dhinaca etoobiya ilaa iyo hadeertaan arbaaran haynaa maahane ma aan ku samaynin baaritaan saaka waxaa ka baxaya magaalada caabudo dhakhaatiir dhakhaatiirtaasoo soo arkaya eh, geel lagu sheegay dhimasho baaritaan kusoo samaynaya iyo mid xanuunsanba daawooyinna way wadaan insha allahu shala eh, galab waxaa soo gaaray ribort eh, ka yimid balanbal agagaarkeeda meel la yidhaahdo laan ijaabad la yidhaahdo neef geela oo oo maaragtay isaguna xanuunka haleelay isagana eh, saakarna dhakaarstii inaan u dirna hadii ala yihaahdo oo aan soo ogaan marka cudurkaasi weli anaga baaritaan dhaba kuma aan samayn hadda nagu cusubahay aboorkiisana soo gaarayaa haddaan rabaa inaan allaabo ka qaadno oo oo aan soo ogaano bal waxa uu yahay iyo sida uu yahay hadda tirada guud ee xoolaha ku dhintay cudurkaasi miyaad haysaan oo doonaa caabud saddex neefaan ka maqalna bs dadka deegaanka waxay sheegayaan in cudurkan hore uu jiray islamarkaana haddana uu soo laabtay marka soo ma ahayn inta cudurkan uu soo laabin kahor inaad ka hortagtaan oo baaritaan samaysaan horta cudurkan hadda ka hor soomaaliya wuu yimid laba kun iyo labaatankii ayuu soomaaliya yimid waa waxawaay cudurku sidiisaba dawa uu leeyahay dawada hadduu haleelo markaas waxawaaye waa waa cudurkii waa laga kabanaya balse mar eh, xeelihii fundaalkala dhaceen ayaa maaragtay dadkii ay warkii keenayaan oo socdii ay leedeen laakiin cudurka dawo leeyahay tallaalna wuu leeyahay eh, ma hayn anagu eh, wasaaraddu ma hayso tallaalka iyo dawadaba laakiin si waxaa loo helaa oo ganacsi ahaa loo helaa oo macnaha tiisha farmashiyaasha daawooyinka waa yaalaan kilmanayaal kale oo tallaalka keensado iibiyana waa jiraan dhalinyaro dhakhaatiiroo si bareebada uga shaqaysatana way jiraan wasaaradu daawadaas iyo talaalkaas midna ma hesha laakiin waxawaaye talabixinaan anagu u haynaa dadkana kuma wacyi wacyigeshana markay cudurka arkaan hore inay kasoo sheegaan amaba ay dhaqaatiirta ugu dhow ay gaaraan waayo marka cudurkaas hadda soo laabtay ayaan dhaweyd waxaa laga sheegay dhinaca kenya iyo dhinacan ethoobiya laakiin soomaaliya wuu yimid cudurka magaciisana waa la yaqaanaa oo macnaha maarata hadda si waa tuhumkiisa magaca cudurka lagu tuhmay tuhumkiisa waa lahayaa laakiin cudurka marka uu soo gala xerada dawo uu leeyahay dawadiisana waa la yaqaanaa waa daawo macnaha maaragtay eh, eh, islamarkiiba waxtar rawaay marka reermiyigu waxay samaynayaan markii uu xoolihii laayo xoolihii dhexgala kadibay akhbaarta keenayaan dadka reemiga ah oo xoolaha ay ka dhamaadeen waxay sheegeen in neefka in wax ka yar eh, labaatan afar saac uu markaasi eh, uu xanuunsanayo isla markaana hore uu ka dhimanayo marka cudurku wuxuu leeyahay eh, waxawaaye waa acud wax la yidhaahdo laakiin afar iyo labaatan saac afartan iyo sideed saac qandaa imaanaysa dhabartaa isbedelaysa waxaa imaanaya maxay aheyd afkaa uraya shankaa dhiig ka imaanaya markaas kadib aa dhimashada imaanaysaa waan aragnay anagu marka xoolo markii rimada lagu arkaba la daweeyey kala booday hadda marka ka wasaarad ahaan ee xanaanada xoolaha ee galmudug maadaama deegaano ka mid ah ee gobolkaasi laga arkay maxaa tallaabaha hood qaadeen tan iyo markii dhakhaatiirtu hadda heeganay ku jirtaa meeshii laga soo sheegana waxa weye waa inaan u dirnaan diyaar u nahay saaka caabudo waxaa ka baxaya laba dhaktar oo qaradkoodii iyo daawadiiba wata Eh, ayagoo meesha reerla-aantu ka timid eh, tegi doonoo la xiriiray dadkii iska lahaa colaha dhinacan hadda eh, balanbalna waxawaaye shaakan aan dhaqaaqaynaa oo aniga ruuxaygaa rajaynaya inaan tago haddii cudurka weli aada baaritaan dhab ah ku sameynin soo dawladda ma haboonen inaad kala hadashaan waxa uu yahay intuusan xoolaha dhamayn cudurka haddeertaanu cusub yahay haddaa la iswada gaarsiinayaa riboorkiisa haddaan diyaarinaynaa wax hubto waxaad hubto ayaa la diraa maogtahay marka insha allahu wasaarada federaalkana waa la wadeegeynaa hay-adaha oo dhinacan live sectorka ka shaqeeyana waa la wadaagayna insha allah dhawaan ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dad reemiiga ah ee xoolaha ka dhammaanayaan cudurkaasi uu ku dhacay xoolahooda horta cudurkan hadda geel u qaas u yahay daayitan waxaa ka dhawaajisay arigana inuu maaragtay eh, cudurro ay jiraan ariga cudurka jira common disease waaye cudur b b r la yidhaahdo ama jadaacamadu soomaalidu u taqaano waaye samadkuna waa jiraa cudurkii samadka layidha isaguna waana waxayna u baahan yihiin daaweynay u baahan yihiin qofka reemiigaa ah, waxaa la rabaa waktigii hay-adaha gacanta loo hoorsee jiray waa laga gudbay waxaa la rabaa qofku inuu isagu haddana dadka oo dhakhaatiirta brivatka u shaqaysta ayaa hadda meel walba jooga qofku waxaa la rabaa marka cudurka markuu xoolihiis ku arko inuu maxay ahayd e, ii sheeg dhakhaatiirta la xiriiro dawada iibsado wuu ka baqaynayaa fiiri nin leh saddex tiro ariga ama laba tiro ariga daawo afartan doolar ka baqaynaya oo markii aawo hay-adihii uleya marka taas waxawaay dadka xoololaqatada ahaan ku dhaliilaynaa waxaa kaloo jira cudur cuduradan hadda xoolaha ku dhaca waxaa keenay roob fiicana da-ay roobkii wuxuu keenay wax dhirid iyo maaragtay qoobabkii iyo afkii infection oo galo waxaa keena bacteriada inay ka faaidaysto iyo viruskii waxaa kaleetoo jira iyadana maxay ahayd isha qabow habeenkii soo dhacayo qabowgaasu feedaha maaragtay waa dee bolmonariga iyo e, e, e, resbiratoriga aad ugu daran yahay wixii infection jiray waa sii qabowgaas waa sii dilaya xoolaha anaga dee laguma dadaalo xeradooda laguma dadaalo meel banaana layskaga xareeyaa xerada lagama bedelo oo maaragtay dee iska dhooban dee ariga markuu soo galo wixii isla kacayaan neeftiyaa ku ceshoomaysa dee adduunkana waa la socotaa xoolaha meel nadiifa ah aa lagu xareeyaa hangar weyna loo sameeyaa marka anagu taas ma lihin walow wadanka inagu ou iska kuleel yahay haddana eh, deyrtan roob si saa-id daa meel walba way qoyan tahay qoyaankaadna kanaaca kacday bahal qariibna kacay wax tiro badana jira marka dadka remiga waxaa rabaa inay toos dhakhaatiirta ula xiriiraan daawadana inay iibsadaana la rabaa ayagu iibsadaan oo ishan wax gacan ka yimid maaragtay dee dawladeed ama hay-ad ka yimid inaysa sugnaan la rabaa taasna reer miigan kuga baddaarmaya kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug suleymaan maxamed saalax oo u warameeyey wariyaheena farxaan maxamed xuseen kale qaybaha hore ee barnaamijka ogaala idaacadda kulmi magaalada muqdisho idan kaga imaanaya la socotaan markana haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey xaalka khazana dowladda mareykanka ayaa waxa ay ka hortimid xabad joojin bini-aadinimo oo loogu dhawaaqi lahaa magaalada khaza si gargaar bini-aadinimo loo gaarsiiyo dadka falastiiniyiinta ay halkaasi ku tabaalaysan xogaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres waxa uu sheegay in ay xaaladtii ugu khatarta badneed ay ka taagan tahay marinka khaza sidoo kalena waxa uu sheegay in ay halis weyn ay ku jirto taagnaanshaha nabadda caalamiga ah iyo badqabka kadib markii uu sheegay in waxa ka soconaya khaza oo aysan indhaha caalamku aysan daawan karin laga hor istaagay in xabajoojin looga dhawaaqo halkaasi si loogu gargaaro dadka falastiiniinta ah ee dhibaatada xoogan kala kulmaya duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan marinka khaza waxa uu sheegay in xaalada ka taagan magaalada khaza ay tahay waqti xaadirkan mid aysan habbooneen in lagu sii eegto waxa uu soo gudbiyey qaraar ka dhan ah ama qaraar uu ku dalbanayo in xabajoojin lagu dhawaaqo si hay-adaha qaramada midoobey ay halkaasi u tagaan gargaarna ay gaarsiiyaan waxaana jirta in eh, qaraarkan oo magaciisu ahaa article sagaashan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay gudbiyeen balse waxaa codka eh, awooda ama diidmada qeexan ee veto powerka loo yaqaano u adeegsaday dowladda mareykanka oo ka hortimid taasi oo ka dhigan in aan wax bujoojin ah looga dhawaaqeynin khaza isra-iilna ay sii wadi doonto duqeymaha ka dhanka ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada khaza waxaana diidmadaasi kadib israa'iil ay sheegtay in ay aada u cambaareynayso xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres kaasoo ay sheegeen in uu qalqalgelinayo badqabka caalamkao idil waxay ku eedeeyeen in uu yahay taageero xamaas kaas oo aanan marnaba eh, la jirsanin amaba aanan u doodin dhanka israa'iil waxay sheegeen gutres in uusan ka hor imaanin xeerkan artical sagaashan iyo uusan u adeegsanin dagaaladii ka soconayay ukraine iyo sidoo kale syria balse midkan haatan khaza uu u adeegsaday si xabajoojin loogu dhawaaqo sidaas darteedna ay u badbaado kooxda xamaas waxaay sheegeen in wadada kaliya ee xabajoojin lagu gaari karo ama nabad lagu heli karo ay tahay in kooxda xamaas laga adkaado sidoo kale mareykanku waxa uu sheegay in uusan dooneynin xabajoojin ee muddo yar socoto balse uu doonayo in nabaddu ay waarto si falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta loo heshiisiiyo ayuu sheegay inuu ka shaqeynayo si nabad waarta loo gaaro balse arrimahaasoo idil waxa ay yihiin kuwa uu qeyl ugu raadinayo diidmadiisii qeexneed ee la xiriirtay xabajoojin loogu dhawaaqo marinka khaza waxaa jirta in xabajoojinta ay u codeeyeen eh, in ka badan boqol wadan kuwaas oo sheegay inay taageersan yihiin in xabajoojin looga dhawaaqo khaza si loo yareeyo dhibaatada dadka shacabka soo gaarayso waxaana wadamadan intooda badan ay sheegeen in ay taageersan yihiin qaraarka qaramada midoobe ee sagaashan sagaal kaas oo ay ku dalbanayso in lagu dhawaaqo xabajoojin balse mareykanka ayaa arrintani si adag uga soo horjeestay waxaana jirta in sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee israel uu dhankiisa cambaareen xoogana u jeediyey xogyaha guud ee qaramada midoobey uu ku eedeynayo in uu yahay ruux markasta la jira kooxda xamaas sidoo kale hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen inay aada uga xun yihiin in lagu guuldareysto qaraarkii qaramada midoobey ee ku dalbanaysay xabajoojin looga dhawaaqo khaza si gargaar loo gaarsiiyo dadka halkaasi ee dhibaatada ay ku haysato hay-adda save the gilderen ee xarunteedu ay tahay u k ayaa warbixin ay soo saartay iyada iyo sidoo kale hay-ado kale oo u dooda amaba dhanka arrimaha bini-aadinimada ka shaqeeya waxa ay sheegeen in ay aada uga xun yihiin qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee la xiriira in xabajoojin bini-aadinimo qaza ay ka hirgasho waxaana sidoo kale warbixinta ay soo saareen hay-adahani ay ku sheegeen in markii lagu guuldareystay go-aankaasi ama qaraarkaasi in la meelmariyo ay ka dhigan tahay in aysan awood u lahayn in dadka rayidka ah ay gargaar ay gaarsiiyaan hay-adda sef daljidarena waxa ay sheegtay in si gaara ah ay caruur badani ay khazo ugu dhibaataysan yihiin dadka haatan ku dhintay oo ku dhow labaatan kun oo ruuxna intooda ugu badan ay yihiin caruur safiirka qaramada midoobe ee waa safiirka falastiiniyiinta ee qaramada midoobey ayaa dhankiisa warbixin uu ku daabacay bartiisa x oo hore lagu aqoon jiray twitter waxa uu ku sheegay in in ka badan boqol wadan ay soo jeediyeen in qaraarkani la meel mariyo si xabajoojinta bini-aadnimo ee qhazo uga hirgasho waxaana uu sheegay in wadamadaasi ka badan boqolka ay uu ka horyimid mareykanka inuu codkooda uu tixgeliyo sidaas darteedna uu codka diidmada qeexan ama veto powerka u adeegsaday si arintaasi aysan u hirgelin waxaana jirta in saacadihii ugu dambeeyey tan iyo xalay in israael ay sii xoojisay duqeymaha ay ka wado marinka khaza gaar ahaana dhanka koonfureed iyo bari ee magaalada magaalooyinka rafax iyo khanyunis ayaa la sheegayaa in saacadihii ugu dambeeyey ay duqeymo lexadle oo aan kala joogsi lahayn ay yuhuuddu ay ka geysanayeen halkaasina dad badan oo shacaba ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dadka haatan ku dhintay ee khaza tan iyo markii uu weeraradan joogtada ah ee israa'iil ay bilaawday hornaantii bishii october waxa ay ku dhow yihiin labaatan kun oo ruux dadkaasi badankood waxa ay yihiin haween iyo caruur waxaa jirta in diidmadii eh, xabajoojinta ee khaza kadib ay jiraan qorshayaal lagu doonayo in dibadbaxyo looga dhigo wadamo badan oo galbeed ah waxaana jirta in haatan eh, banaanbaxyo laga qorsheynayo dalka jarmalka gaar ahaana magaalada caasimadu ah ee baarliin magaalada kale ee cologna la yiraahdo iyo belivillid sidoo kale faransiiska magaalada caasimadu ee baariis ayaa waxaa ka qorsheysan inay ka dhacaan dibadbaxyo aada u xoogan oo lagu taageerayo dadka falastiiniyiinta ah lana doonayana eh, in lagu dalbado in laga joojiyo gumaadka ay yuhuudda ay ku hayaan sidoo kale wadanka beljimka gaar ahaan magaaladiisa caasimad ah ee braslis ayaa la sheegayaa in dibadbaxyo ay ka qorsheysan yihiin tunisia magaalada tunis sidoo kale u k magaalada caasimada ee london ayaa la filayaa inay ka dhacaan dibadbaxyo aada u waaweyn kuwaas oo si heer sara loosoo agaasimay si eh, taageero loogu muujiyo dadka falastiiniyiinta ah sidoo kale meelo badan oo kamid ah magaalooyin waaweyn oo ka tirsan wadamada kanada iyo mareykanka ayaa lasoo warinayaa in qorsho uu yahay in dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan waxaana arrimahan oo idil ay kusoo beegmayaan xili israel weli ay sii wado gumaadka ay ku heyso shacabka falastiiniyiinta ah ee aan waxba galabsan deegaano badan oo dhaca maamul goboleedka hirshabelle gaar ahaana gobolka shabeellada dhexe waxaa si adag u saameeyay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle waxaana jirta in deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe ee ay webigu uu go-doon uu geliyey oo aysan dadku isku gudbi karin sidoo kalena hay-adaha gargaarka iyo maamulkaba aysan awood u lahayn in meelaha qaar ay u gurmadaan maadaama aysan suuragal ahayn in la gaaro oo fatahaadaasi uu sameeyey webiga shabeelle daadiidkii ka dhashay ayaa gooyay wadooyinkii loo mari lahaa meelaha sida adag uu u saameeyey fatahaad webiga shabeelle waxaa kamid a ah deegaanada maadaay jowhar gamboole iyo sidoo kale xawaadley oo aysan qaarkood suuragal ahayn in layskaga kala gooysho gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe axmed mere makaraan ayaa ka waramaya dhibaatada ka dhalatay fatahaadaas uu sameeyey webiga shabeelle iyo sidoo kale sida looga dareemay ahaan gobolka shabeelada dhexe xaaladda gobolka shabeellaha dhexe saameynta ay u geysteen fatahaadaha degmooyinka ay saameeyeen qaybo badan oo ka mid a ah lama tigi karo warbixinno lagama keeni karo laannu waddo loo mara ma laho degmada mahaddaay biyaha ka baxay waxay saameeyeen guud ahaan degmada mahaddaay qaybaha ugu badan waxay haddana saameeyeen degmada jowhar ilaa waxay tageen xawaaley iyo balcad ayay tageen dhinaca kale degmada hadday biyaha ka baxay ayaduna waxay saameeyeen ilaa degmada gamboole ilaa halkaas ayay shabeellada hoose ka gelayaan dhulkaasoo dhan ma ahan meelo la tigi karo oo gaadiidna lagu tigi karo lugna lagu tigi karo qaybo badanoo waxaa jiro hadda godoona doona waxaa doonay ku soo baxaan dadku aysan jirin marka dhibaatooyinka ka jira gobolka guud ahaan inta webiga oo hareerihiisa maro degmooyinka maadaay iyo gamboole iyo jowhar iyo meeshaniila hawaadley iyo balcad intaasiba way saameeyeen walo ay ugu fududa balcad oo dhinaca badan ay u furan yihiin laakiin qayb ka mid ah ay ka saameeyeenay dhinaca suko ka soo baxeen mukadheer meeshaniila ilaa golley dhulkaas ay mareen kadibna shabeellada hoose ay aadeen laakiin meelaha aada iyo aada dhibaatadooda ugu badan tahay waa degmada balcad iyo degmada jowhar meesha ugu dhibaatada badan oo aada iyo aad maarata dhibaatada u hayso ayay ka mid yihiin haddii aad inta aadid meel la aadi kara ama meel la maro male dadkii ka imahaye degmada gamboole iyo dhulkaas ka magaalada jowhar sooma aadi kara hadday soo aadayaanna waa laga yaabaa inay dooman ku yimaadeen sidoo kale degmada mahaday labada dhinac ama dhinaca qorax dhac ha noqoto ama dhinaca bari ha noqoto dadka soo gelaya dooman ayay ku soo gelayaan joori sidoo kale dhinaca bari wixii ka imaahayo laba biyo ayaa dad u dhexeeyaan ka xagga dadka soo gudmaayo laba doon ayaa lasoo raacaa marka dhibaatooyinka ay maarata maanta roobabka iyo biyaha fatahaadda webigaba ay u geysteen aada iyo aada ayay baaxadeed u badan tahay laakiin alla subxaanah wa tacaala ayaa waxaan ka baryaynaa inuu asiga uu noogu bedelo wax ka wanaagsan iyo bedel wanaagsan inuu ilaahay asiga ilaahay gacantiisa ayaa nagu filan kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ee axmed mire makraan oo ka warameeyey dhibaatada ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle uu sameeyey kaas oo si weyn looga dareemay deegaano badan oo dhaca gobolkaasi shabeellada dhexe dowladda ingiriiskana waxa ay wadanka ruwanda ugu deeqday lacag gaaraysa boqol labaatan iyo shan milyan oo doolarka mareykanka ah lacagtaas oo ah mid hor leh oo lagu maalgelinayo wadanka ingiriiska qorshaha uu ka damacsan yahay in ruwanda uu dejiyo dad badan oo qaxooti ah dowladda ingiriiska waxa ay siisay wadanka ruwanda in ka badan boqol milyan oo doolar si halkaas loo geeyo dad magangelyadoona oo dalkeeda jooga lacagtan ayaa la siiyey ruwanda bishii abriil aynu kasoo gudubnay sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda horeyna waxaa loo siiyey lacag kale oo gaaraysa boqol toddobaatan iyo shan milyan oo doolarka mareykanka ah sidoo kale waxaa jirta ama la rajeynayaa in lacag kale oo iyadana gaaraysa ilaa iyo lixdan milyan oo dollar la siiyo inta eh, sanadkan dhammaadkiisa lagu guda jiro waxaana arrimahan oo idil ay ku soo aadayaan saacado un kadib markii ra-iisul wasaaraha ingiriiska rishi sunak uu wacad uu ku maray inuu hooshani dhammaystiri doono isaga oo qorshahaas soosoo nooleynayana kadib iscasilaadii wasiirkiisii soo galootiga ee toddobaadkan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inuu doonayo in qorshahani la dhammaystiro oo wadanka ruwandana laga caawiyo sidii ay u qaabili lahayd dadkaas magangelyandoonka ah ee gudaha u k ku sugan balse la doonayo in loo wareejiyo dhanka ruwanda madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu doonayaa in markii shanaad u tartamo xilka madaxtinimada ee waddankaasi madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku dhawaaqay in markii shanaad uu u tartamayo madaxtinimada dalkaasi ruushka kadib doorashada la filayo inay dhacdo bisha maaj ee soo aadan putin ayaa hadalkan uga dhawaaqay masraxa uu masrax uu ku abaalmarinayay ama abaalmarino uu ku guddoonsiinayay qaar ka tirsan ciidamadiisa ka dagaalamaya wadankaasi ukraine waxaana uu sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa haliyeeya ah in bilado la siiyo doorashada ruushka ayaa la mudeeyey inay dhici doonto bisha maaj ee sanadka soo socda laba kun afar waxaana ay kusoo aadeysaa xili ruushka uu cagaha kula jiro dhibaato dhibaatatii ugu xooganeed oo la xiriirta dagaalka uu ku qaaday wadankaas ukrein valadimir putin ayaa sanadka ka soo gudubnay waxa uu weeraray ukraine isagoona filayay waqtigaasi in si fudud uga adkaan karo balse xaaladda ayaa kusii cuslaatay kadib markii ay ukraine ay taageero xoogan ay ka heshay wadamada galbeedka kuwaas oo dhaqaalo iyo sidoo kale hubba ku taageeray waxaana arrintaasi ay dib u dhigtay qorshihii ruushka ahaa in uu si fudud uga adkaan karo wadanka ukraine waxaana haatan la filayaa in doorashada soo aadan o, o valadimir putin markiisii shanaad uu ku tartamayo in isla isagale uu ku guuleysto maadaama wadankaasi aysan jirin cid isaga uga sareysa sidoo kalena waxaa aad si aada ah loo caburiyaa kooxaha mucaaradka ah oo ma loo ogolo xitaa inay dhaqdhaqaaqyo ay sameeyaan si ay u sameeyaan arrimo la xiriira eh, cambein ama ololo doorasho waxaana jirta in go-aankan la xiriira in putin markiisii shanaad uu tartamaya doorashada maaj ka dhaceysa wadankaasi ay tahay mid si gaara ah loogu lagu dhursugayo maadaama doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo ay ku soo aaday xaalad xasaasi ah oo uu ruushku cagaha kula jiro dagaal aan dhammaad lahayn oo uu ku qaaday wadankaasi ukrein mareykankan waxaa la sheegayaa in safaaradiisa magaalada bakhdaad ee waddankaasi ciraaq ku taala in la duqeeyey oo gantaalo lagu tuuray waxaana jirta in gantaaladaasi intooda badan ay ku dhaceen meelo aanan sidaas uga fogeen safaaradda mareykanka uu ku leeyahay magaalada bakhdaad ee caasimada waddankaasi ciraaq iyadoona safaaraddu sidoo kale ay sheegayso in gantaaladaasi lagu soo weeray ay gaarayaan ilaa iyo labiiyo toban inkastoo aan loogeyn khasaaraha ka dhashay haddana afhayeen u hadlay safaaradda waxa uu sheegay in koox maleeshiye ah oo la safan iiraan in la rumaysan yahay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen madaafiicda ayaa la sheegay in mid ka mida ah uu ku dhacay agagaarka albaabka safaaradda kuwa kalena ay ku dhaceen toga tigris la yiraahdo oo u dhow safaaradda kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageerto ayaa la xiriiriyey in ka badan toddobaadkan dhowr weerarood ama aan idhaahdii in ka badan toddobaatan weerarood ay ku qaadeen ciidamada iyo shaqaalaha mareykanka ee ku sugan ciraaq iyo sidoo kale dalalka deriska la ah sida suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka soconaya magaalada khaza horaantii bishii oktoobar markaasi oo ciidamo ka tirsan ama dagaalyahaan ka tirsan kooxda iskacabinta xamaas ay gudaha u galeen isra halkaasina weerar khasaaro badan dhaliyay ay ka geysteen eh, sidoo kalena isra ay ku jawaabtay weerar arxandara ah, ah kaasoo ilaa haatanba khaza ay ka wado waxaana jirtay tan iyo markii weerarkaasi bilowday in dhowr jeer la weeraray safaaradda mareykanka ee baqdaad taas oo lagu tuuray gantaalo inkastoo ilaa haatan aan la soo warinin khasaaraha rasmiga ah ay geysteen weeraradaasi wali barnaamijka ogaal ayaa dhegeysanaysaan markan dhagay xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba istar maxamed waayahay istar waxaynu ku bilaabeynaa hadalleynta afar ka saac ee aadka loo hadalhayay bal aynu ku bilaabno eh, safarka madaxweynaha uu ku tegay wadanka jabuuti istar cabdirashiid cabdirashiidow ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay gaaray dalka jabuuti madaxweyne xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee caasimada jabuuti kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowlada jamhuuriyadda jabuuti ujeedka safarka madaxweyneha ayaa la xiriira laleeyahay ka qaybgalka kulanka afarti iyo koowaad een caadiga ahayn ee madaxda urur galbeedka igad sida ay shaaca ka qaaday villa soomaaliya horahaynu eegeynaa waxaa jira kulamo xiiso badan eh, horyaalka bermaliga sidoo kaleeto horyaalada kaletana way jiraan iyadoona eh, aad yaad loo halhayo kulankii weynaa ee xalay dhexmaray kooxda kubadda cagta naaboli iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus kooxda kubadda cagta yuventus xilligan ay soo laabatay oo markaad eegto xil ciyaareedkan guulo badan ayay gaarayaan iyadoona xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta yuventus iyo weliba macalinka kooxda kubadda cagta yuve ninka lagu magacaabo massimiliano alegri uu guulo weyn uu ku hogaaminayo kooxda kubadda cagta yuve hadaba yuve xalay garoonkooda waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta naaboli oo iyagu sanadkii hore ku guuleystay isku deetaha talyaaniga hadda kooxda kubadda cagta yuventus soddon iyo lix dhibic ay leedahay shan iyo kulan oo ay ciyaareenna kow iyo toban kulan kamid mid ah ayay badiyeen saddex kulan barbaro hal kulan waa la garaacay marka yuventus waxaa weeyaan sanadkan aad ay u badan tahay kooxda kubadda cagta inter milan iyagana sidoo kaleeto haddii ay badiyaan hogaanka talyaaniga ah ayay gacanta ku qaban karayaan haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta arsenal waxay la ciyaari doontaa caawa sideeda qadar soddon daqiiqa kulan xiise badan waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta astanvilla afar iyo tobankii kulan ugu dambeysay garoonkooda ay ku ciyaarayeen philibag stadium ay gebi ahaanba ay guuleysteen macalin unai imri iyo weliba macalin arteta waxay kasoo wada jeedaan wadanka spain ee eh, sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta stanville xil ciyaareedkan waxay ku jirtaa tartanka horyaalka bermeliga kulankii ugu dambeeyana waxay garaaceen kooxda kubadda cagta mancity oo labaiyo labaatan ka badan ama labaiyo labaatan jeer ka badan shuud ay ku tuureen haddaba arsenal way ka adagta inta badan astonville laakiin astonville xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanaysaa waynu arki doonaa astonvilla xilli ciyaareedkan markaad eegto waxa ay ka mid tahay kooxaha goolasha ugu badan dhaliyay soddon gool ay ku dhaliyeen shan iyo gool marka astonvilla kulankaasina waa kulan aad loo hadalhayo oo xiise badan marka waxaa leeyahay arsenal miyay soo afjari doontaa rikoorka fiican ay ku haysato garoonka astonvilla sidoo kaleetana markaynu eegno kooxda kubadda cagta united garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta sidoo kale kooxda kubadda liverpool iyaguna xiliga caasiriyada ama xiliga galabti markii la gaaro ama eh, saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqaha kooxda kubadda cagta ee crystal balas ayay la ciyaari doonaan waa hagag dhegeystayaal aad ah, laheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhankii qormooyinka waa tahay qormada ugu horeysa dhankayga ayaa waxa ay tahay marar badan waxaa dhacda inaadan ku qanacsaneyn noloshaada halka dad badan oo dunida ku nool ay ku rayoodaan noloshaada oo kale inay helaan qofka beerta jooga wuxuu arkaa diyaarad dushiisa mareysa wuxuuna ku rayoodaa mar un inuu ku duulo balse bayloodka diyaaradda wada wuxuu arkaa beerta quruxda badan wuuna ku riyoodaa haddii taajirnimadu tahay sirta farxadda kuwa badan oo taajiriin ayaa ku noolaan lahaa nolol aan murugo iyo buuq lahayn laakiin kuwa saboolka ah waxa ay guryaha dhisaan ama alaab xamaalaan iyagoo heesaya oo faraxsan haddii xukunka iyo awooddu xaqiijiyaan amni madaxda ayaa lugeyn lahaa iyagoo ilaalo wadan waayahay sar eh, qormada ugu dambeysa dhanka heganaha lagu bilaabay sitan waxaa laleeyahay dadka la dhaqankaaga wanaaji mar walbo la dhaqankaaga wanaagsan yahay waxaad noqonaysaa qof wanaagsan sidoo kaleetana mar waliba dadku markay arkaan ha yidhaahdaan qofkaasi dabeecadiisa aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay ama way wanaagsan tahay dabeecadaada mar walbo aad kor u qaado waa mar walbo la dhaqankaaga ama habdhaqankaaga u wanaagsan yahay sidoo kale waxaa leeyahay naftaada waqti si ay mar waliba ay u guuleysato naftaada ood mar walba waqti wax badan aad samayso sidoo kaleetana qur-aanka aad qirsato sidoo kale salaadaha waajibaadka mar walba aad tukato sidoo kaleetana aad wax barato waxay ka dhigan in naftaada waqti siisay sidoo kaleetana waxaa leeyahay wax kuugu dhow oo aad waana kaaga baahan ama wax kuugu dhow waana kaaga baahan waxaa leeyahay waa naftaada marnaba eh, ha ka tanaasulin eh, waxa aad adig ahaantaada ama wax adig kuu gaara tusaalahaan kale waxaa jira waxyaabo u baahan in laga tanaasulo tusaalahaan kale markii adiga lagu yimaado lagu yidhaahdo waxaas ma wanaagsana wax walba oo aan wanaagsaneyn waa xaq in laga tanaasula laakiin wax walba fiican waa inaad ka tanaasulin ayaa leeyahay sidoo kaleetana waxaa leeyahay dadka waaweyn mar waliba ixtiraam mar walba aad ixtiraamto dadka waaweyn adagna sidoo kale waa lagu ixtiraami doonaa ayuu qoraa qormadan kusoo gabagabay waxaanu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaan dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo gabagabeynana nool kulanti axriisteen xubinta bandhig warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye wadanka mexico waxaa lasoo warinayaa in ku dhowaad kow iyo toban ruux ay dhinteen kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen kooxo hubeysan oo gangis ah iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana la sheegay in weerarkani uu ka dhacay magaalo ku taala bartamaha wadankaasi mexico sida ay mas-uuliyiintu ay sheegayaan sideed ka mid ah kooxohii hubaysanaa ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen iyadoona magaalada weerarka uu ka dhacay ay lixdan iyo shan kilomitir ay u jirto magaalada caasimadu ah wadankaasi mexico waxaana la aaminsan yahay in kooxda weerarkani ka dambeysay ay yihiin koox gangis ah oo daroogada ka ganacsata iyadoona wasiirka amniga ee waddankaasi mexico uu warbaahinta u sheegay in arintani ay tahay ama ay qayb ka tahay weerarada ay geystaan kooxaha gangiska ee wadankaasi mexico ku sugan sidoo kale boolisku waxay sheegeen ilaa haatan inaysan aqoonsanin kooxda weerarka geysatay ee gangiska ah dadka ka dhintay ama meydadkooda ilaa haatan inaysan aqoonsanin ay sheegeen balse ay baaritaano ay wadaan warbaahinta maxalliga ah ee wadankaasi mexico waxa ay warinaysaa in kooxdani ay yihiin koox caan ah oo waddankaasi ku sugan kana ganacsata daroogada waxaana la sheegay in sidoo kale ay dad badan ay horey ugu dileen gudaha wadankaasi mexico sidoo kale kooxdani waxay inta badan ay dagaalo ay la galaan booliska wadankaasi mexico maadaama ay daroogada ay ka ganacsadaan mexico waxay ka mid tahay wadamada caanka ku ah kooxaha gangiska ah ee daroogada dhoofiya amaba ka ganacsada iyadoona horey ay u jirtay in eh, dhowr jeer isku dhacyo ay dhex mareen ciidamada booliska wadankaasi mexico iyo sidoo kale kooxahaasi hubeesan balse haatan dadka shacabka ah ayaa qayb ka noqday dagaalka looga soo horjeeda kooxahani maadaama dhac boob iyo dilba ay u geystaan dadka shacabka ah shacabku haatan way isxubeeyeen oo magaalooyinka qaar ee wadankaasi mexico waxaa lasoo warinayaaba in ay dagaallo ay la galaan kooxahani sida haatanba dhacday oo ay dhowr maleeshiyaad amaba dhowr ka tirsan dagaalyaanadooda kooxdaasi laga dilay suuro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayeen dhowr nin oo ka tirsan kooxdaasi oo la dilay oo midkooda wadooyinka yaalaan sidoo kalena dhowr ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyagana weerarkaasi ku dhaawacmay qaarkoodna ku dhintay balse dowladdu waxaay sheegaysaa in arintani ay baaritaan ay ku wado ilaa ay ma jirto war rasmi ah oo ku aadan eh, khasaaraha ka dhashay weerarkani maadaama xili kasta ay dhici karto in ay sii kordhaan tirada dhimashada iyo dhaawacaba ay dagaalkani ka dhashay inkastoo haatan la xaqiijiyay in ku dhawaad kow toban ruux oo labada dhinacba ah in ay ku dhinteen weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha wadanka mexico dhexna maray sidoo kalena u dhexeeyey kooxaha daroogada ka ganacsado iyo sidoo kale dadka shacabka ee kooxdaasi kasoo horjeeda saacaddu markan koow iyo tobankii barqnimo ayay tilmaamaysaa bal aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira deegaano badan oo dhaca gudaha wadanka iyo sidoo gaar ahaana maamulka galmudug iyo sidoo kale deegaano kale oo dhaca eh, dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa laga soo warinayaa in uu ka dilaacay cudur aanan aqoon badan loo lahayn kaas oo ku dhaca xoolaha gaar ahaan geela waxaana la soo warinayaa in durbadiiba ay xoolo badan ay cudurkaasi u geeriyoodeen mid ka mid a ah dadka xoolaha dhaqda oo warbaahinta la hadleeyay ayaa waxa uu sheegay in cudurkani uu yahay mid halis ah markii uu geela ku dhacana ama xoolaha uu ku dhacana afar iyo labaatan saaca kadib uu u geeriyoonayo waxaana jirta in sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka galmudug agaasimahooda warbaahinta kulmiya la hadlay uu sheegay in ay dadaal xoogani ugu jiraan sidii ay u gurman lahaayeen dadka xoolo dhaqatada ah ee xoolahoodu ay cudurkaasi uu ka saameeyey sidoo kalena waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan cudurkani iyo sida ugu fudud ee looga horteegi karo maamulka gobolka shabeelada dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay fatahaada uu webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolkaasi deegaano badan oo dhaca ama ku yaala gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa saameyn adag oo ku yeeshay fatahaada webiga shabeelle iyadoona deegaanada iyo degmooyinka qaar ay yihiin kuwo aan la kala gooshi karin meelaha uu sida adag u saameeyey fatahaada webiga shabeelle waxaa ka mid ah maadaay jowhar gamboole xawaadley iyo sidoo kale deegaano badan oo dhaca gobolkaasi shabeellada dhexe iyadoona gudoomiyaha gobolkaasi axmed mira makaraan oo warbaahinta kulmiyii la hadlayay uu sheegay in aysan suuragal ahayn in meelaha qaar la gaarsiiyo gargaar maadaama wadooyinkii loo mari lahaa ay xirmeen shirka urur goboleedka igad ayaa waxa uu ka furmeeyaa wadankaasi jabuuti iyadoona uu ka qayb galay amaba uu goorsii horreysay uu gaaray wadankaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo kulanka ka qaybgalaya waxyaabaha la filayo ama la qorsheynayo in looga hadlo kulankaasi amaba lagu soo hadal qaado waxaa ka mid a ah dagaalka dhanka kooxda al-shabaab kaas oo ay dowladdu ay ka wado meelo badan oo dalka ka mid ah waxaana dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ajandayaashooda ugu waaweyn qaybka ah in laga adkaado al-shabaab oo guud ahaan dalka laga saaro waxaana jirta in wadamada ku bahoobay ururgoboleedka igad uu madaxweyne xasan sheekh weydiisan doono taageero la xiriirta sidii looga adkaan lahaa al-shabaab maraykanku waxa uu ka horiyey mid xabajoojin bini aadinimo oo looga dhawaaqo marinka khaza golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxa uu soo gudbiyey qaraar lagu tilmaamayo in loo baahan yahay xabajoojin bini-aadnimo oo ka dhaqan gasha marinka khaza balse maraykanka ayaa arintaasi ka hor yimid waxaana u codeeyay oo dalbaday in ka badan boqol wadan kuwaasoo sheegay in waqti xaadirkan ay tahay muhiim in xabajoojin bini-aadnimo khaza looga dhawaaqo si gargaar bini-aadnimo loo gaarsiiyo dadka falastiiniinta ay halkaasi ku tabaalaysan israel waxay cambaareen xoogan u soo jeediyeen hogaamiyaha ama eh, xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres kaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay taageero kooxda xamaas ah balse uu kasoo horjeedo danaha israa'iil waxay sheegeen in xabujoojintu ay tahay mid lagu taageerayo xamaas sidoo kalena fursad u siinayso inay sii xogeystaan dhankooda xabujoojinta ayay ku tilmaameen inay tahay in kooxda xamaas laga adkaado taas oo kaliya ay sheegeen inay ku suurogeli karto inka badan toban ruuxne waxa ay ku dhinteen gudaha wadankaasi mexico kadib markii ay dagaal u dhex maray koox xubaysan iyo sidoo kale dadka deegaanka ah waxaa la soo wariyey in kooxda hubeysan ay yihiin koox geengis ah oo ka ganacsata ee eh, daroogada kuwaas oo ka hor yimid dadka shacabka ah kadibna uu dagaal u dhex maray waxaana dagaalkaasi la sheegay in kooxdaasi ay uga geeriyoodeen ilaa iyo sideed ruux boolisku waxay sheegeen ilaa haatan inay baaritaano ay ku wadaan kooxdani oo qaarkood aanan heebtooda la garanin waxaana mexico caanka ah dagaalka inta badan ay ka geystaan gudaha wadankaasi kooxaha daroogada ka ganacsada safaaradda mareykanka uu ku leeyahay magaalada baqdaadna waxaa lagu qaaday weerar gantaalo loo adeegsaday ku dhowaad ilaa iyo gantaal ayaa la sheegay in lagu weeraray safaaradda magaalada baqdaad uu ku leeyahay mareykanka iyadoona gantaaladaasi ay ku dhaceen meel aan sidaas uga fogeyn safaaradda mareykanka ee baqdaad waxaana tan iyo markii uu xoogeystay dagaalka khaza soconayay amaba dhacayba in gantaalo ka badan toddobaatan lagu tuuro safaaradda mareykanka ee magaalada baqhdaad inkastoo aan la hubin ilaa haatan gantaaladaasi khasaaraha ka dhashay kuwaas waa qodobada uga weyn ee ogaal ku jira weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhowaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay kalamaaney jim uumniya haddii ruush ishelay kaarta adag jeexo oo jayna lagu sii kabiyo qolo jamaykaana iiraanna lagu sii jamiro reer galbeed jabe aryaanaha baahashu waa isku murugsan tahayoo waxaa la yidhi waxaan jirin markaad jeere wax jira maadka ajeesehe waxaan jirin markaad jeere wax jira maadka ajeesehe war waxaa kaloo la yidhi ilaahayna abuurtoon addoommadiisa ahaynow asraarka yuhuudiya awood sheegashadeeda falastiina ku eegan war kalamaanay allihii iirka abuurday dhulka abuurday iliis aad mafuuloo eh. addoommanshay falastiin israa'iil walayka falaas arag u hay war waxaa la yidhi eh. ilaahayna abuurtoon addoommadiisa ahaynow eh. khawaariijta intaa ummaddeenna dhibaysa ha ku eegan dadkeennu abaalkooda marsii aryadhaha khawaariijtu ayaa maaha ilaahey eed maali midoodne waxaa annaga noo roonay naga idlaadaan war khawaariijta ilaahay aana dhaafiya inay ilaadeen waxaa daliil u ah eh. ayagoo ah xitaa qaraxyadooda wata eh. oo leh ummadda dhibaateeya eh. ayaa waxay soo abaabulayeen ayaga ay ku dhammaadeen wargodsiraadha qodin haddaad qodanaha dheerayn ku dhici doontidan maogidaa la yiriye ciidamada ammaanka magaalada muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen saddex dhagarqaba oo meeshay dhibka ka geysanayaan lagu qabtay gudoomiyaha degmada hodan oo meesha ka hadlana wuxuu yidhi raad fiicanoo shabakadda ay kuwaana ka tirsanaayan ku heli karno ayaan ku joognaa <laughs> qowarigey kabtaada ma yeelana iyo dheegijari warkalamanay argagixisadii duusaya damacu aafeeyey cirka iyo dhulka laga ershimay unugyadoodii ashahaada benli xaq baa ooday maantaba aryaadhaha samidey cabdullana wuxuu yidhi how akhiiradaad ilawsano adduunyaa ku eegaan arka akhiiradaad ilawsano adduunyaa ku eegaan arka adduunyoy adduunyoy adduunyoy xaalka kaabe soo lama oran war argagiso israa'iil awjon ameerikaan eh allow umutaka inaalinsooyo dudunagoy war khawaariiju adduuniya aakhira midna waxba kama ogee koonfurta gobolka mudug deegaanno ka tirsanoo degmada xarardheere hoos yimaada ayaa ciidamada deegaanka iyo ciidamada xooggu eryanayeen kabtaydii maaragta ayaa ku dhacday baaqigoodiina waxaa la sii cayranayaa deegaanada layidhaa tuula cadaad iyo diiran ley warkalmaane waxaa la yidhi halisaan qarsanaynoo qaawanoo la yaqaanoo nafta laysaga qaado qasad looma galee qaadirkaa la baryaayo iquweel layidhaah qorshe aad ku difaacdiyo dhufaysna waa loqotaaye qora oo fakarkaas qiimeeyo baldhugto hadduu qaadmayo qaata midna wa isla qabnaayoo qiraal weeye caddaana qawaariijtu sideedaba shakhsigii u qareema ama qiil u sameeya khatar ay ku jireenna ka badbaadiya qaar isagay qarxiyaanoo inay qaarajinayso markaa wa isla qabna qof walbowba naftaadiyo qudhaaduun u daneeyo adigu qoolkii ha soohan qoorta kuu geli jiraa ee qaybahaad ka taqaano khawaariijta tilmaan ha la soo qabqabte war qaynunka iyo xeerka quranee dalka u yaalla kii naga qaldeequmin waayey waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qaraxsiduhu waa qabasho soomaaliyay qabasho khasaara waa qabataa ninkii qamar dhiila ya dheegi jari aryaadhaha hadda waxayba maraysaa qarni waxaynu joognaa aan qiiqa laysku qari karin warkalamaanay halkaa aan gudubna hooyadii federaalkan hadalkeeda bilaabe hagaag iiga dhegaysta waramadheerowmayngarwayti hagaag hagaag hagaag may maqlaysiin wareedha hadalkaa ku orordinine madaxweynaha puntland siciidani wuxuu aqbala go'aanka ay soo saareen isimada s ee doorashooyinka puntland ku saabsanaa wuxuuna yidhi markaa arkay tawfiiqdarrada iyo dhibaatooyinka iyo khilaafka sii kordhaya waa tanaasulay doorashadana waxaan aqbalnay in sidii lagu qaban jiray lagu qabto wakhtigeeda caadiga ah oo sideed dajanna werina ku dhacdo wararta soomaaliye tartankiiba markii doorashada laysku tabar sheegto uu heera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya maanay nin la yidhahda abwaan bakaal surcad hadda ka wuxuu yidhi madaxweyne gobol iyo maxaa maamulkala haysta midka qaranka joogiya maxaa mooshin kala haysta abwaan iyo maxaa maanse kala haysta laayihiin fannaaniga maxaa muusig kala haysta hablaha maanta joogiya maxaa mayk ab kala haysta aakhira nin mog iyo maxaa mawdka kala haysta aakhira nin moogiyo maxaa mawdka kala hayste waa dadaaliye nin adduunya joogow maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogaysii war anna waxaan maqli jiray adduunyo ileen aaya malahe war kalamaanay hooyadii federaalku haddii ay ka heshiisay howlihii barya wariyahan bashiir maahan balyaayo war dalaba kugu sheegay buntland balaayo kama jidho xaaladeeduna meel fiican bay maraysaa hadda marjac odayaalahoo dib loogu naqdana waa leedahay kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waar weynay muuse bixi maxaa tanaasulka ka haysta aryawaaqlow maanta ma muusa bixiyey mahay fadhido u maanta ma muuse bixiyey mahay fadhido u war madaxweyne xasan shiiqo soo dhoweeyey heshiiska laga gaaray doorashooyinka buntland wuxuu yidhi waxgaradka iyo aqoon-yahanada yeesimada isxilqaamay oo dadaalka sameeyey aad bay u mahadsan yihiin madaxweyne siciidini inuu ka aqbalay oo arrintaas lagu daawoobay oo dhankiisa tanaasul muujiyana waa ku mahadsan yahay annaguna ka federaal ahaan waa soo dhowaynaynaa warkalamaane waxaan loo joognaa ku mashquulsheene waxaan idiin hayaa xikmado la sheegay in laga soo xigtay saxaabigii jaliilka ah cali bin abi daalib wuxuuna yidhi baa la yidhi haddaad qof saarto mas aanu qaadi karin ku talagal inuu sababi doono dhibaato aanad mas-uuliyaddeeda u taagayn daqiiqad aad ku samirta cadhadu waxay kaa baajisaa kun daqiiqo oo aad hadhow murug ku joogi lahayd ceebta maalqabeenka in badan ayaa la qariyaa waxaana wehel u noqda beenaalayaal hadhow markay ku cadaato ka baxsada asturaadiisa ha ku farxin guuldarrada nacabkaaga waayo ma ogid mustaqbalka maalmaha ku dambeeya ee nolosha dadka ha uga cabsan dhaawacaad adigu sababtiisa leedahay sababtoo ah qof aan lurkiisu haynin ka dabqa qaban maayo xanuunkiisa ha ka xishoonin inaad wax yar bixiso maxaa yeelay inaad wax bixin weydo ayaa ceeb ah ama in laga xishooda mudan tan u dambaydana wuxuu yidhi addoon ha u noqon qof khayrka ah adoo ilaahay xor kaa dhigay nimayo wax weyn baa qabsaday khawaariiji sidii bay u raadqaadayaan qabarjiyiintii qaybtay mudug ka joogeen in badan waa ka qumiyeen ummadday qafaasheen dibbay uga kor qaadeene allahyo maxaa ugus qabsaday way qarsanayaane war ummadyahay qaadha qaadha qaadha qaadha qalabka dhulkiinna u qaadhawaxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacada kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo eeba dumarba waaya eba kugu deeqo eba kugu deeqo indhahaa ku doogsada qalbiguna kasii daran indhahaa ku doogsada qalbiga kasii daran hoyhoy qalbiga kasii

ardaydu tardhanayaan badhna daafta joogaan dumarkuna ayaanta caqal dadabsanoy weyn weyn ka dhiseen duleedkii dabadeed cawayskii gabdho timaha loo dabay dabadeed cawayskii gabdho timaha loo dabay marsanaayo diibkii dirac kama helaaniyo dharka diiqaa geliye saddex qaydi lagu diday loogu tawgalay durbaanka u garaaceen qaar baa door ciyaareen goortii la kala diday nuxnuxaan dibnahan iyo goortii la kala diday nuxnuxaan dibnahan iyo dhaafayn dushoodana hoyhoy lagu kala dambeey doq haddii leedahay

adabacsanaateede degmoya kugeeyo hoyhoy kuso daawdse dagaalka dhaafne dalaynu joogne aan dhaafne dusha ceeri gaabiyo dayaxadaagteede ciyaara dad bowbogiyo ay ku dambaysay bareedo duxadi nugaal iyo noday dafka tahay xareedee xoolu durduurteen dar ilaahay beeshuna u ducaysanayso daristuba ayaanta ilaynay daymada u baahan dibad aadimay qiime dahabka dadkulama wadaage dalaalkeenna faraa badan dalxiisa aadu aade عد بحسنات khadiad leedahay cadabaxsanaatide degmaya ku gey abaayoy ku soo daawsee